samiya wanaag gaari maysaan ama janno heli maysaan xataa tunfiquu ilaa aad bixisaan mima tuxibbuuna maalkaaad jeceshihiin xaggiisa ilaaad wuxun ka dhiibtaan wa qaala tacaala wuxuu kaloo rabbi yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa alliya rasuulka rumeeye wa anfiquu dhiibo baxsha min tayibaati maa kasabtum waxaad shaqaysateen kiisa xalaasha ama kiisa wanaagsan wa mima akhrajnaa lakum min alardi waxaan dhulka idinka soo saaroo dalag ama badar ama beer ana wax ka baxsha walaa tayamamu alkhabiia minhu tunfiquun hana u qastina inaad ka ama hooseeya ama laga wanaagsan yahay xagga curfiga dhaqanka aad dhiibtaan <clears throat> salafku ridwaan ullahi tacaala calayhim aayaddaasi suuratu aali sheekhu kitaabka ku bilaabay ama baabka ku bilaabay markay soo degto wixii ka dambeeyey nin walba xoolihiisa intuu fiiriyo shayga ugu jecel yahay buu dhibi jiray hantidiisa intuu eego midda ugu qiimo badan ee qalbigiisa ku weyn ee muunadeedu ay kulushahay ee uu nin nin ka tegay loo dhiibo ama la siiyo lagu xurmeeyo ayay bixin jireen sidii xiinfanin oo kale <clears throat> an anas bn radi allahu tacaala anhu qaala saxaabigaa wuxuu idhi kaana abu طalxata alansaari wuxuu ahaa saxaabigaas oo anas adeerkii hooyadii umusalamo qabahade Eh, cafwan eh, umu sulaym baan rabaa akar alansaari ansaar midka ugu badan buu ahaa bilmadiinati madiina ku nool maalin xagga hantida ansaartii madiina ku noolayd ansaarna hadda madiinoon bay joogtay ninka ugu maal badan buu ahaa min nakhlin xagga timirta weliba beeraha timirta haddii beerta u qiimi baday timirun bay ahayd ayuu ahaa ninka ugu hanti badan weliba beertiisu masaajidkii saarayd qasur bani jadiila waagi loo bixiyey xaafado dhan oo beero ah ayuu lahaa wa kaana axaba amwaalihi ilayhi hantidiisa midda loogu jecelya xaggiisana waxay ahayd bayruuxa beerta la yidhaahdo bayraxadana waa la kordhaba waana la godaa marna waa la qasira bayraxa baa la yidhahdaa bayruxaana waa la yidhahda lagu daraa intuba dhib laha wa kaanad beertaasi waxay ahayd mustaqbilat almasjidi masjidkay ku soo jeeday masjidka nebi maxamed qibladiisa ayay ku taalay wakaana rasuulu اllaahi sal اllahu alayh ali waslm rasuulka ilahna wuxuu a yadkhula beerta kii gala oo wayashrabu ka caba min maain fiiha ayib biyo wanaagsanoo macaanoo ilahayd ayuu nabigu ka cabi jiray asagoo xataa anas aan abu alxa aan ka idan qaadanin waana adilada loo deliishado walaalkaa inaad hantidiisa ku hanto hantihuri karto haddaad isku kalsoontihiin ama qalbisama aad ka dareemayso qaala anas wuxuu yidhi falama nasla hadi اlaaya aayaddan markay soo degtay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun qaama abu alxata alansaari baa istaagay ilaa rasuulilah rasuulka ilahi buu u istaagay yani riwaayada meesha ku jirta yaa loo jeedaayo wa rasuululahi cala lmimbar nabigu xaggiisa aada u istaaga waxaa laga wadaa nabigoo mimbarka saaranoo khudbaynaya iyaa aayadda ahriyay suubano calayhi salaatu wasalaam aayaddii markuu xoolihiisii buu isha saa u marshay wuxuu idhi wax hanti aad leedaha maanta tee u qiimo kulul oo u geeri culus bayruuxa aw bayraxa idan beertii buu iska soo gooyey nabigu nabi allow aayaddaad akhrinaysa waa maqlay ilaahayna sidaasuu yidhi xoolahaygana ayadaan ugu jeclay haddee iga guddoon buui waa raganimay u baahan tahay shaydaankan iska fujiso <clears throat> haddii waa aanniyaystay noqonaysaa sida qolihii soomaalida ah horta bal ii ninbaa qaaraan loogu tago oo oday oo xoogow haysoo soomaaliya raisliya ah, markaasaa la yidhi oo hibelow de qaaraankaasaa lagaa rabaa howsha waa sida dhib badan baa la sheegay duqay akhyaar baa u timid dukaankiisii buu fadhiya maqalkuna waa buuxaa beeshuu guduhuna cascas baa ka sii jeeda wuxuu yidhi soo noqda waxaa war haddaaman soo lugoonoo intaasaan soo naafa qaadannay wayna muuqataaye nooga dhiib naftayda horta waa inaan ka dhaadhiciyabo inaan wax bixinayo in kale waa horta laga dhaadhiciya nafta ii soo noqda marka sidaa ma soconayso rabaa inaad markiiba iska soo geyso shuqul soomaaliya loo baahno qaama abu alxata alansaari baa istaagay ilaa rasuulilah rasuulka ilahi buu istaagay sal lay waslam faqaala wuxuu uhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ina allaha tabaaraka wa tacaala yaquul alla wuxuu leeyahay lafdiga ina allaha tabaaraka ayayna dayadna u tahay culmadu waxay isku khilaafeen aayad qur-aana soo xigeenayso waxaad odhanaysaa qaala allahu tabaaraka wa tacaala mise waxaa kuu bannaan inaad tidhaahdo yaquul ullah ma qaala allahu baa la mise yaquulullah waad dhihi kartaa wallahu yaquul xaqa hayadi sabiil oo kale jumhuur salaf saalix wa jumhuur ahlicilm waxay u badan yihiin inay bannaan yihiin labada weedhoodba qaala tacaala iyo yaquulu tacaala intuma inaad odhan karto labadu ay bannaan yihiin jumhuurtu marka siday marayeen bay aayaddu iyo xadiidku ku socdaa ina allaha tabaaraka wa tacaala qaala ma dhihin saxaag muxuu yidhi wuxuu leeyahay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibu masale jiddan oy ku dagaallamaan qolyahan wahaabiyadu markaa iska ogow labadu way bannaan yihiin yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala iyo qaala tacaala inta way bannaan tahay saa adkaarka baxi dheer buu ku masaladan ku saabsan iyo quulu iyo qaala oo salafka isticmaalkooda iyo qur-aanka meela kaga timid iyo axaadiiu jamciya ka ahriya asaga ilaahay sidaasuu leeyahay nabi maxamedow wa ina axabba maalii maalkay ka loogu jecelya ilaya xaggaygana bayraxaaw beerta la yidhaahdo weeye waa beer magaceed mise waa ceel magacii qolya ceelka iska laha magaca yidhaahdaan qolyana beerta sawaabkuna beerta wey winahaa beerta bayraxaana sadaqatun lilaahi tabaaraka wata ilaahay dartii baan u bixiyey arju waxaan rajaynaya on aan ka wacaalqabaa biraha wanaaggeeda samaheedu inuu isoo gaaroon ku janno tago ilahay igu dhaaf iyo waduqra'a kaydkeeda cinda allahi subxaana wa tacaala inay kayd ii noqoto wanaagna aan ka dheefaan rajaynaya nabaalla uga guddoon buuhi fadachaa nabigow deji oo ku bixi beertaasi yaa rasuul allah xayu araaka allah meeshuu ilaahay ku tusay kulu ku bixi ninbaa intuu waxbiy haddana daba jiiqayn ma ogtahay gobonnimo waxa mar haddaad iska soo goyso waa laga hadhaa dee gale ninka reer madin bay kaa noqona islaam buu furay baa layidhi markaasaa li maxaad u furtay weel ay keento ay ka hadhaan waaye buuri gabdhahii doorree magaalkaa baa loo guuriy asagoo meelaha qari juqod ka yimid markaas saxanku soo dhowaysaa kan isku day oo ag fadhiisata u hogaajisa asna wuxuu arki jiray islaantay weel keento dudoo meelaha jikada iyo xagga iska tagta hadhowna hambada laga qaado meelaha wax lolofatu arki jiray marka hore wuxuu ku yidhi hamba nin weyn baan kuu soo reebiye xag iska fadhiiso qorshay bayyaa socon waaye waagi dambuu furay baa layidhi qolya qolyahii ogaadaanka dacaadanayan baa sameeyaan malaynayo marka war maxaad u furtaa la yidhi wuxuu yidhi weel ay keentay oo ay ka hadhaan waayey uun daba socotaa hadda waxaan oga jeedaa waxa haddaad bixiso waa laga hadhaa lama daba jiiqo ilahay dartii mar kaaga soo goo loo baahan sida saxaabigu nabi allo wataase meesha kula quman ku qaybuui faqaala rasulla rasulka l sl slam bahin allahu akbar wey bakhin wagar iyo waxaad la yaabto waa cajiib marka hawsha aad loogu begeed la yaabtaa bakhinta la yidhaahdaa daalika midka asaga ah, maalun raabixun waa maal maalun raabixun waa maal ribxay ama faa'iiday wey waa maal tarmay oo wax dhalay buu suubanu calayh salaatu wasalam waa ku celceliyeen dalika maalun raabixun dalika maalun raabix famaa rabixat tijaaratum haddii munaafiqiin iyo gaala laga yidhi adugu maalkaadu waa maalun raabix waqad samictu buu nabigu waan maqlay maa qultu waxaad tidhina waa maqlay wa innii araa wuxuu yidhi nabi allo waa sadaqo alla dartii baan oola ma daba taagnee meeshii alla kula qumanaysiyo ku bixi adaan kaaga wareeg nabigu wuxuu warkaada waan maqay war nin weyn weeye laakiin hal baan ku leeyahay wa innii araa anuguna waxaan qabaa oo ila quman an tajcalaha inaad ku bixisood adugu maamusha abu alxa ah fil aqrabiina xigaaladaada aad ku bixiso qaraabadaada ku bixi adugu qayb riwaayo kale xadiidku leey qad qabilnaahu minka waa kaa guddoonnay abu alxow maalka waradadnaahu calayka waana kugu soo maamulkiisa iyo qaybintiisa fajcalhu fi laqrabiin nabigu laftirkiisu waa u turhayaa saxaabiga mar hadduu iska soo gooyey oo si fiican ooga godan wuxuu dhahay dabaa waa yahaye adugu qaybi qaraabadaada ku bixi maadaama sadaqada qaraabada la siiya ay tahay sadaqa iyo sadaqo iyo xidhiidhinba ay tahay qaraabo xidhiidhis labaduba isku darso adugu qaybi rasuul banu calayh isalaat faqaala eh, abu alxa wuxuu yidhi afcalu ya rasuul lah rasuulkala waa yeelhayaa sidaa iyada mar haddaad soo celiso faqasamaha waa qaybshay abu alxata alansaari zayd ibnu sahl baa laydha magaciisa waad garanaysaane fii aqaaribi xigaaladiisii buu ku qaybiyey iyo wa bani camihi ilma adeertii buu ku qaybiyey qolyo aan fandhiga ku fiicnayn ba waxay u qaateen dambiirku inuu subana u laabanayo waxay dheen beerta wuxuu u qaybiya abu alxa nabiga xigaaladiisii qarabadiisi bu siiyey khalad wey waa laaxin waa abu alxa qaraabadiisii iyo ilmadeertii iyo tolkiibyuu ku qaybiyey weliba eh, xikmad fiican buu isticmaalayoo qaraabadii dadkii asaga faamilkii ninkii u sokeeyena waxbuu ka siiyey raggi oogu fogaana waxbuu ka siiyey saasuu u qaybiyey iyo wa bani cami ilmaadeertii muttafaqun calayhi riwaayaadka xadiidka caddeeyey raggu wax ka siiyey waxaa kow ka ahaa xasaan ibnu haabit uu beerta wax ka siiyey sahmi weyn buu ka siiyo waagii dambe weliba markuu xasaan waa yeelay mucaawin sufyaan baa ka iibsaday qaybtii weliba ansaar ka xanaaqo yidhaahdeen ma abu talxe nabi maxamed oo jooga uu bixiyey ee uu kaa siiya maanta iibinaysa waaga xasaan buu wax marka xasaan iyo asaguna wax iskugu yimaadaan odayga labaad labay kala tirsaanaan hal awow baa udhexeey awowga labaad ba yimaadaan xasaan waa ibnu haabit ibnu mundir ibnu xisaam abu alana waa sahl ibnu zayd ibn اlswad ibn xizaam odaygaas bay iskugu yimaadaan ibnu xaraamna wadaaddaa ba yidhahdo zada diida dhib ma laha ubay ibnu kacabna waxbuu ka siiyey ubay ibnu kacab iyo abu alxa waxay kala tirsan todobay tirsan toddoba awow baa udhaxaysa toddoba awow nabigu muxuu yidhi ijcalha fi اlaqrabiin qaraabu buu arkaa marka saxaabiga oo nabigu u arkaa oo salafku u arkaan ninka aad toddoba awow kala tirsataan waa xigaalo qaraabo wey innagu haddii ninka aad toddoba kala tirsataan waa xaggee waa qabiil dhan weeye amr ibn maalik ibnu najaar bay iskugu yimaadaan abu alxiya iyo ubay ibnu kacab lix awow oon aabbaha ku jirin buu soo tirsanaya ubay abu alxana lix awow aabbihii ku jirin buu soo tirsanaya odayga toddobaad ba iskugu yimaadaan oo camru maalik bnu najaar ah waa xaggee marka soomaali qolya hadda alla moodin ay shisheeye kal yihiin baa markay u badan yihiin iskugu imanhaya toban awow iyo sagaal awow iyo sideed awow marka waa sidaa dadkaasuu u qaybiyey qowluhu uu yidhi suubanuhu maalun raabixun ruwiya fi saxiixi saxiixa waxaa lagu wariya bukhaariya muslim lagu warshaa raabixun waa la wariyaa waraayixuna waa la wariyaa bilbaai اlmuuxada ba hal dhibicla awlmuwaxada wabilyaai اlmuhanaati yaa laba dhibcoodlana waa la wariyaa raayixun socday weeye oo qulqulay oo tegay oo ilahay agtii xagga la aaday ama raabixun faa'iday ama raayixun calayka nafcuhu oo min raaxa oo soo noqoshadii ah waa maal kugu soo laabanayo nacfigiisu o anfici doono bayruxa miyaa rabtaa waa xadiiqatu nakhlin waa beer timir ahayd wa ru'ya bikasri اlbaai wa fatxiha waxaa kaloo la wariyaa wa ru'ya bikasri muxuu idiin qora bikasri الra'yi buu idiin qora mise bikasri اlbaai weligeen baabu idiin qora wuxuu ra'y u qoree ma jiraa kulaanad ilama tihin bayraxa eh, inaad tira iyo inaad biiraxa aad tira labadaba waa la akhriyaawo inaad bada kordhowdo iyo inaad kasrisaba ra'da laftirkoodu marna waa la godaa marna waa la kordhabaa idan xadiidka qiimaha badan iyo aayadahaas dhowrka ayuu imaamku baabka kaga tegay waa asaas salafkuna sidaasay yeeli jireen sayidina cumar bn khataab yaa haniimadii laga soo qabtay nimankii reer faris iyo jalawla dagaalkeedii ayuu intuu lacag dhiibtay buu yidhi qurux sano jaariyada iga soo iibsha gabar ruumiyadoo reer yurubo faranji ayaa loo soo iibiyey gabadhi markii loo keenay yuu u bogo quruxdeeda qiimaheeda wuxuuhi tan weeye ilaahay baan xaggiisa geysanay wuu bixiyey la yaabay aayadduu lan tanaalu bira xataa tunfiquu mima tuxibuun wiilkiisa ibnu cumar ahaa ayaa addoon uu lahaabuu u bogay qiimihiisa salaadiisa xooggiisa adeegiisa baarinimadkiisa dadko dhan baa ka jeclaada naga iibi wuxuu dhi kan allaan ka iibsanayaa lantan albur akhriya waa sii daayey salafku dhaqankaasay lahaayeen u bogaan ee qalbigooda gala kuma nafbixi jire waa isdhaafin jireen adu waxaa kan lama bixin kare u kaadi balkan waa kii ugu qiimo badnaaye bal kan kan kaxaysta waa ninka xoogo isku dayaba ayaguna xoolahay fiirin jireen midka muunadda kuule qalbigooda ku weyn bixin jireen halka inuu fadhiistay diidan yihiin oo xubbiga ilaahay ay xoolo buuxshaan bay ka baqi jireen baabu wujuubi amrihi ahlahu wuxuu baab yahay ahalkaada inaad abarto inay waajibtoy laasim tahay iyo wa owlaaddow ubadkiisa almumayizina wax kala sooco caqliga maankii garaadka leh iyo wasaa'ira man fi raciyati iyo cid walbo adiga mas-uuliyaddeeda ku jira muxuu farayaa biطaacati اllaahi tacaala ilaahay inuu adeecaano amarka rabbina la fuliyo xumahana laga leexdo laga weecdo iyo wanahyihim aw wanahyahum ka reebidoodu uu baab inay waajibta inaad ka reebto can ilmukhaalafati sharciga in la khilaafo iyo wa ta'diibihim in la carbiyo la layliyo oo xaqa ayagoo yaryar bacaruurta lagu layliyo la rabaayadeeyo la carbiyo iyo wamancim in loo diido laga hor istaago min irtikaabi manhiyin canhu wax la iska reeba inay ku dhacaanoo ay fuulaan qaal اllahu tacaala wamur ahlaka bالsalaati wاstabir calayha ahalkaada salaada far nabi maxamedow kuna sabir baa la yidhi ahalkaada iyo qaraabadaada salaada far amar kuna sabir salaada adugu iyo faridaad farayso intuba ku sabir wa qaala يا ya ayuha اladiina aamanuu quu anfusakum نارا ilaahay inta rumaysay naftiinna iyo ahalkiinnaba naar ka ilaaliya ka dhawra ibnu cumar baa layidhi naarta looga dhawraya ahalka amarka rabbi baa yaa lagu qasbaa inay fuliyaan xumaan inay ka leexdaan ka yar waxbaa la baraya waa la idbinaya waa la laylyayaa waa la carbinaya waddaa lagu toosinaya wix intaa ka dambe markuu asugu weynaado uu gacantaada ka baxo isagay u taallaa wixii intaa ka dambe marka dhagaabin iyo lahadal iyo geesgaraac baa kuu dhiman laakiin marka adugu aad muquulin karto cali baa sidaa yidhi ninkan carruurtiisa intay yaryihiin aan carbin ee diinka barin kadibna ay aafoobaan aakhra asagaa loo haystaa buu odhan jiray waa inaad adugu ka soo baxdo isagoo weynna hadhow hadduu hallaabo xataa waad qowdhibin kartaa waalidku hawshiisa ma dhammaato isagoo hiiradu halkaa joogto iska dhigahayaad burka la fuuli edab baad u yeelays ku leedahay weeye waad garanaysa sayidina abubakar inuu dhowr goor damca inuu u gacan qaado caayasho nabi maxamed xaas ah oo edbiyo nabiguui u kaadi abubakarow idan waxaa weeye waalid ilmihii kama weynaada waa ogtihi laakiin markuu gacantaada ku jiro horta meel saar oo ilaahay amarkiisii iyo waddada rabbiga ku toosi can abi hurata radi allahu tacaala canhu qaal ahad alxasan bni cali bn abi aalib ba wuxuu qaatay tamratan xaba timira oo min tamri sadaqati zakada timirteedii ah zakadii la soo uriyey sakaatulfitrigii iyo zakawaadkii timirtoodii oo meel lagu uruuriyey timir kastoo dilaandisho meeshaa taalluu qaatay afkiigeso ilma yaro carura fa jacalahaa timirta wuxuu yeelay fii fiihi afkiisii buu geliyey barakaysnaa faqaala rasuulula rasulka wuxuu ku yidhi xasan kah kah uf oo kale tuf buu ku irmi biha tuur ka bixi afkaada kadib markuu tuuray ayuu nabigu wuxuu hi amaa calimta xasan baa la caanhaya wiil yar ah ilmo yar weeye dalaandalhaya amaa calimta miyadan ogayn anna haddaan annagu reer haashim iyo aalu bayt nahay laa sadaqa sadaqada inaanna cuno xaaraan naga tahay muttafaqun caleyh siaad u qadanaysa xabba timira waa ilmo yar reer banu haashimi reer banu mualib baa aalubeytka aan loo ogolayn zakada iyo sadaqada aan loo ogolayn ood garanaysaa nimanna way kordhiyaanoo oo ilaa waxay quraysh bayba qolyo gaadhsiiyeen qolyo qusay ibnu kilaab bay ka dhigeen qolyo waxay dheen may reer banu mualib shuqo kuma leh reer bani haashim keliya aalubeyt oo zakada loo diidaya keliya muttafaqun calay marka xadiidka waxaa ku jira ilmaha yarka in laga reebo xumaha iyo waxaan wanaagsan inay waajib tahay iyo waalidka ay saaran tahay wa fii ku sugan riwaayo kale ana anagu amaa calimta ana laa taxilu lana sadaqa miyaadan ogayn sadaqadu inaysan noo bannaanayn oon la ogolayn wuxuu leeyahay xasanu waxaaba la yaab ah inaadan la soconin ahlu beytka inay xaaraan ka tahay sadaqada inay qaataan maxaad afku u gashatay maxaa kuu geeyey riwaaya xadiidku uu leeyahay oo khaariju saxiixayn iyo masaxeenkaba ku timid muslim inay baan filayaa nabigu intuu gacanta afgeliba kasoo isaga ka soo bixiyeyba farta intuu afgeliyeybu ka soo bixiyey timirti wuxuu iskugu daray marka isagoo afka ka canaantay iyo adinna ku bedelay hawsha munkarka ahayd marka la eego waalidka xaggiisa laga fiiriyo isagu waa ilmo yar oo mukallaf ma aha laakiin waalidkay waajib ku tahay ilmihiisa inuu xumaanta ka celiyo wanaagana uu faro ila wuu ku carbismayaa qowluhu suubanuu yidhi kakh uu yidhi yuqaalu waxaa la yidhahdaa biiskaani khada in la reebo kakh la yidhaahdo wa yuqaalu bikasraana la yidhaahdaa oo kakhin la yidhaahdo kakhin maca tanwiina ah, iyadoo laba hoos dhigayo kakhin kakhin la yidhaahdo wahiya kalimatu waa weedh kalimatu zajrin lisabiy waa weer lagu canaanto ilmaha wax lagaga celiyo maxaa lagaga celinaya can ilmustaqdaraati waxyaabaa la qashinsada een wanaagsanayn baa lagaga reeba oo lagaga celiyaa wa kaana alxasanu radi allahu tacaala canhu sabiyan ilmo yar buu ah daa'imo ah idan quu anfusakum waahlikum naaran wey wixii hadda ay bartaan way ku weynaanayaan way ku tagahayaan wixii laakiin hadda lagu carbiyo way ku hagaagayaan walidalika waxaa leeya atacliimu eh, fi اsiqari wa ka naqshi fi اlxajar hadda yaa loodin karaa oo la toosin karaa oo kuu qabsoomayaanoo ay ku liicayaan geedku hadduu intuu ingego weynaado hadhow la kari maayo intuu qoyan yaha ama jicmadka la toosiyaa wa can abi xafsin soomaalidu way yaqaanaan waxay dhaheen ilmahaad ulka la majeerato seef baad la majeerataa ilmaha yarkeed dhashay dad usha kala lex jeclaawdood kala la usha intuu batraamo oo mayico oo biniaadamnada ka baxo yaa waagadam waxaad ku qabanaya isagoo weyn seef kurka ma kaga goysaa maba dishaaba marka hadda intuu yar yahay dhurbaxadaada iyo canaantaada iyo xabad nooc u iyo adoo ganaaxo qol ku soo xidha iyo adoo qadada maanta u diida iyo qoreecda iyo howlaha uu ogol yahay ayaa carruurta la edbiyaa ninkii la odhan jiray cabdilmalik bnurwaan wiiluu dhaloo weliid la odhan jiray baa u jeclaa kuwa kale wuu tarbiyey macaliman fiican buu u qabtay muadib buu u qabtay waa la garaacay niman qulmanoo culummo dabo khudabaa laga dhigay oo birjeexyo ah sulaymaan iyo raggii la midka ahaa ninkan waa aad u jeclaa macallinkii canaantay wuxuu dhijir bakadaa u dabci waagii dambe wuxuu iska noqday nin batraana oon carabiga toosan karin oo hadduu khudbeeyo wuxuu sheegi ma ma afjini buu ku hadlay masaaf carabi ku hadlay aan la garanaynin waagii dambe aad u xanuunsan jiray wuxuu dhihi jiray jacaylka aan jeclaabaa ninka aafeeyey anaa dhiiggiisi galay ninkaasu odhan jiray waaguu yara haddaan daayo ragga la simo meel buu ka soo bixi lahaa ya de waad garanaysa naad qurxsanoo yar jecel anagu ah <clears throat> can abi xafsin cumar bn abi salmata cabdilaahi bn cabdاlasad rabiibi rasuuli اllah rasuulka ilaahay ninku adeerka u ahaa waa umar bu nabigu adeer u ahaayo abu salama dhalay haddee umu salama nabigaa guursaday markuu abu salama dhintay oo garanaysaan kadib nabigaa soo koriye wiilkan cumarah soo korshay waanaga xalay soo sheegayna wiilashii abu salamu cumar iyo cabdulaahi iyo maxamed iyo nin kale kumuu ahaa iyo cabdulaahi iyo muxamed nin kalea jiray iyo zaynab iyo dura caruur lixa ayuu ka tagay ninkiibu weeye qaala wuxuu idhi saxaabigaas kuntu hulaaman kuray ahaabo fii xajri rasuulilah rasuulka ilaahay fii xijri rasuul nabi maxamed dhabtiisa ku jira bimacnaa nabigu mas-uulka iyo gacanta ku hayo wa kaanad yaddii uu iska duuhaya xoogow aan fiicnayn hawsha qaabkaan anshaga aan fiicnayn buu iska leexinaya gacantii buu u tiiriyey marka gacantii buu hawsha wa kaanad yaddii gacantaydu waxay ahayd tadishu tii ku wareegta fi saxfati xeedhada riwaayo kala caddaysayoo xeedhada fajacaltu aakulu min laxmin xawl qascati buui xeedhada raashinka marka la keeno hilibka hareeraha yaalla ka nabiga hoostiisa yaalla ka ruuxa kale hoos yaalla ka xaggaya yaan iska laaclaaci jiray waa ilmo carruur hada waa nin dhallilaah nabigu marka wuxuu rabaa inuu rabaayadeeyo axadu waxaa leeda waa xeerada anta nin deeqda an nin deeqdada saxfada la yidhaahda midda weyne tobanka deeqda ama sagaalka dherjisa qasca la yidhaahda wadaadaha qaarkoodna waa isku mid bay dhahaan tan saxfadaa waxaa lagu jamciya sixaaf baa lagu jamciyaa faqaala lii rasuul rasuulka l wuxuu igu yidhi yaa ghulaam wiilow igaarow sami illaaha tacaala ilaahay magacow markaad raashiinka horta cunayso lasoo dhigaba intaadan gacanta gelin bism illaahi kadibna laac wakul biyamiinika gacanta midigna wax ku cuno bidixda ka leexo wakul mimaa yaliika waxa ku xigana cun xaggaada wixii soo xiga ku gaabso dadka kale hareerada iyo meeladuha laacin qolyo qumayooyina jiro kugu dilahayaba moogta haddaad meeshooda laacdo halis weeye wadaadda ilku dabla jiro hadday saa fiiriyaan gacantaba inaysa kugu soo naqan laga yaabo marka haddaad si kale u edabadnayn aduu lafaada u yaab famaa zaalad kamaysu zuulinbu saxaabigii cumar ahaa tilka midaaya nabigu ii tilmaamay dicmatii bacdu qaabkan u cuna inay sidaa tahay qaabkan u quutaba wixii intaa ka dambeey sidaas ayd buuri hay-adaasin baan wax u quudan jiray buuri hal mar baa nabigu la hadlay amarkii buu qaatay wadda waa nin wanaagsan nabigaa tarbiyadii muttafaqun calayh taiishu taduuru fii nawaaxi asaxfa waxay ku wareegi jirtay wey hareeraha iyo daafada iyo dhinacyada xeedhada xukumka hore bisinka in loo qabta raashiinka ah sida raajica waa waajib nusuus cadcad baa ku timid xadiidkan ka mid yahay waad soo marteen way iman doonaan in marka bisinka loo qabto sida raajixa waa waajib ruux kastoo muslima raashiinka markuu keligii cunayo inuu bisinku u ku tahay haddii jamaaca la yahay oo qayb bisanka qabato inta kale waa ka dhacayaana waa loo badan yahay laakiin markaad keligaa tahay inaad qabato waajib weeye farad bay kugu tahay farducayn wadaaddaha yidhi waa sunno daliil ma haysta wax daliiloo taageeraya lama hayo laa kitaaban walaa sunnatan walaa ijmaacan walaa qiyaasan iska ogaada qaybta dambe wa kul biyamiinika iyaduna khilaaf baa ka jire waxaa loo badan yahay inay sunno tahay oysan waajib ahayn waa sida waad ay soo guuriyeen laakiin xufaadu sheekh usaam ibnu taymiya ibnuاlqayim iyo xufaad fara badan iyo fuqaha waxay rajaxayaan waana riwaaya can axmed waana waj fii madhabihi inay waajib tahay wey inay waajibta waxaa ku tusay xadiidkaad soo martee nin bidixda ku cunaya yuu nabigu yidhi midigta ku cun markaasuu laa astaiic la staطacta famaa rafacaha bacdu ilaa fii sumaydan soo marin shay sunna ah oo laga tegay muu nabigu addoon ku habaari laha gacantan ku ingegi lahayd midigta in lagu cuno waa waajib ayaduna bisinkay la mid tahay biixda in lagu cunona waa xaaraan waa dhaqan shayaan nabigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam shaydaankaa biixa wax ku qaato oo wax ku cunee muslimiin baa tihiini midigtiinna isticmaala maxaa inoo soo hadhay xukumka wakul mima yaliika kul mimaa yelika idna waa sidaa waa xuquuq weeye xeerdhamkan inoo soo dhigo nin walba dhanka xiguu mudan yahay inaad meelaha wareegtooda leexato lama ogolo nabigaa u diiday saxaabigan waa anshixumo ma wanaagsano hal marun baa laga soo rabaya axaadiisu sunankaana caddaysay shamaa'il maxamedina waad ku marteen haddii raashiinku qudaar iyo hilib uu leeyahay iyo alaab kala duwan oo intii nacfiga ahayd ow hebel xaggiisa ay marto marka ayadaa waxaad dhihi hebelow alaabtan qaybi haddee ku ballaadhi saxankii xeedhada hadduu diidana maxaad samaynaysaa marka waa la laaci karaa axaadiis baa sidaa ku timid in dabiga xeedhar loo keena isagii saxaabadii oo baalkii bocorka la soo saama bocorkatiidku hal dhinac maray oo nabigu uu ku qaybi hareeraha ayaa sugan marka iyada ah waxaa kaloo sugan nabigu intuu dhanac maray inuu laacay oo saxaabi kalena laacay oo uu daayey marka laga hadlaayo waa markaa saxanku inoo samayn yahay haddii nacfigii xaggaada uu soo maro ama caanihii subagii aad u alleexsato fudhaankan ku jiixan waan kaa soo qaadan marka hawshaas waa intaasaa laga soo reebaya laakiin asalku waxaa weeye inaad waxa ku xigaad cunaysa idan waxaa loo keenay aadaabtii akhlaaqdii muslimiinta la baraya carruurta yararka oo lagu canaananaya xasan baa lagu canaantay cumar baa lagu canaantay oo axkaam badan aynu ka faa'idnay wakul mimaa yaliiku ayaa laga saxaayay waxaa lagu daray sami illaaha wakul biyamiinika wakul mimaa yaliik ayb waxaa kaloo laga qaatay ninka caalimka ah, markuu khalad yar saxahayo masaa'il kaloo fara badanoo dadkii anfaca inuu ku daro hal qodob baan u istaaga qodobkii besow inuu toogto uun on wax kale uusan ku darin xooguu dhacdaal rabaa oo nacfi ah roobku markuu meel ka hooro finahaarihiisi iyo duldulkiisa meelo badan buu gaadhaa marka waxaa weeye waa nabiga waxay ka mid ahayd wanaaggiisii iyo nusxigiisii iyo fasaaxadiisay ka mid ahayd وعن بن cمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رsuل الله صل ل سلم يقول rasuulka ilah lamaan maqlay كلكم راacin mid walba waxbaa la raacsado waa xoolo jire wakullukum mas-uulun can raciyati mid kastana waxaa la weydiin wixii la raacsaday alimaamu raacin madaxweynuhu waa xoolo jiro weeye waa dan jiri nin walba dan buu jiraa mas-uuliyad baa xil baa saaran wamasuulun can raciyati waa la weydiinaya wixii la raacsaday wاrajulu ninkuna raacin waa jire fii ahlihi ahlkiisuu jirahaya oo raacaya wamasuulun waa la weydiinaya aakharihi adduunba can raciyatihi xoolihii la raaciyey xilkii la raacshay wlmaratu haweenaydu iyo xaskuna raaciyatun ayadna waxay jiraysaa o ilaalinaysaa fii beyti zawjiha zawjkeeda ninkeeda gurigiisay ka tahay raaciyado ilaalinaysa dhowraysa wamas-uulatun waana la weydiin aakhiriya adduunba can raciyatiha wixii la raaciya baa la weydiinaya lagala xisaabtami walkhaadimu gacanyaruhu adeeguhu ama addoon ha noqdo ama cid kale ha noqotee raacin asaguna wuxuu jirahayaa u ilaalinayaa fii maali sayidihi waaskiisa ama ninkii lahaa maalkiisi wamasuulun waa la weydiinaya can raciyati wixii la raacshay ma ilaaliyey ma dhowray ma ku ciyaaray ma gabood falay ma dayacay mise maya su-aalaha ka imanaya aakhariya adduunba nabigu wuxuu ku gebagabayey fakullukum raacin wamasuul can nin walba waa xil baa la raaciyey la weydiinayaa marka iskiila caruurta xil baa idinka saaran haweenka xil baa idinka saaran qaraabada xigaalada dariskaada saaxiibka kula socda nin walba xil baa saaran muttafaqun calayh marka baabkiiba xadiidku markaasi wasaa'iri man fii raciyatihi biطaacati اllah wanahyim can اlmukhaalafa ayuu xadiidku marka ku fadhiyaa waynu soo maray وعن cم بن شhعyب عن أبيه عن جده قال قال رsuل ل صل يه وسلم muruu أwلاadaكم ubadkiinna fara oo amra bisalaati salaadda inay tukadaan wahum abnaa'u sabci siniin ayagoo toddoba jira ah toddoba markay gaadhaan carruurtiinnu salaadda fara biijmaaci alumma waxaa laga wadaa weysadana bara sida loo tukada bara dahaarada sida cawrada loo asturo qur la akhrin lahaa siday u tukan lahaayeen maxaa yeele ilma aan dahaaro inuu galo lama ogolo mamnuuc wey bilijmaac wa xaaraan kabiira min alkabaa'ir inaad u fasaxdo xataa lagaa yeeli maayo salaada bara waa maxay shuruudeedii iyo agabkii ka horreeyey iyo adeegeedi iyo baarimaheedii oo dhanna bara wey si ay u qaangaadhaan oy u eh, tabargalaan ayagoo wixii yaqaana muruu awlaadakum caruurtiinna fara bisalaati salaada wahum abnaa'u sabcin iyagoo toddoba jiraa rag iyo dumar la maayo wadribuhum ku garaaca calayha salaada dusheeda iyo ka tegiddeeda iyo tukadkeeda wahum amnaa wa cashir iyagoo toban jiraah toban hadday gaadhaanna mareerkaaba yaqaanaba tukada odhan soo tukaan leeha hadduu wiysardahay ah, ushaa lagu ridahayaa hadduu ka tagana waa lagu ciqaabaya culamadu waxay yidhahdeen ilmaha yarkaa salaaddii haddii lagu garaacayo hadduu ka tago hadhow markuu qaangaadho hadduu lagu goynayaa isagoo yaroon qaan gareenba haddii la tumahayo la garaacahayo hadhow markuu weynaade mukalaf noqdo salaaddu hadduu ka tago maxaa la samayn baan muushi baa soconi mise ushu waxay isku beddelaysaa seef inaad fahantiin baan u mahaynaya waa sax wey warka asaga wafariquu kala geeya baynahum caruurta fi lmadaajic mar hadday toban gaadhaan ama toddobaba gaadhaan toddobadana loo badan yahay kala geeya gogasha u kala duwa kala fogeeya u fiirsa hadda labadii shay ayuu nabigu toogtay hayga koobaad xaq ullah mucaamalat rab rabbulcaalamiin qaabkaad oo dhaqmi lahayd salaadda ugu horaysa nabigu ka bilaabay aadamaha maxaad kula dhaqmi mucaamalo wanaagsan inaad rag iyo dumar kala garato xishooto la kala fogaado la kala xaydo aan la isku milmin ninka raggaa ah weygiisa qabsado haweenaydu ay waddadeeda qabsato wafariquu baynahum fi lmadaajic buu nabigu kaga hadlay salaaddii iyo laba jinsi oo kala kala xayan haya kala duwan mid walba weygiisa yaqaan ha laysku midhmo ha laysdhex boodo dhaqan gaalo wey xadiiثun xasanu rawaahu abu daawud baa wariyey biisnaadin xasanin siduuna sheegay weeye waxaa ku jira qaacidadii usuuliga ayada khilaafiyada ahayd almru biاlmri bالshay hal huwa amru liلثaaliثi haddii lagu yidhaahdo hebel far saa iyo saa ha yeelo saddex ruuxa meesha jooga anoo aamir ah adoonku duroonku idhi hebel sidaa iyo sidaa ku dheh waa ma'muurkii labaad iyo ma'muur saddexaad saddex ruux baa jooga usuuliyiintu niman war badan weeye markuu isku khilaafeen waxay dhahen alamru biاlmri bالshayi hal huwa amrun liلثaaliثi am la sida raajixa ah nimankan iska qorqore iska joojiye iyo mutakalimiin warkooda sida raajixa waxaa weeye waa amrun liلثaani waliلثaaliثi ninna waa muballiq ninna waa ninkii xilka inuu qaada la rabay u asagu fuliyo hawsha haddii kale hawlo badan baa ka imanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi maxamed buu faray ummadda inuu gaadhsiiyo diinka haddii la yidhaahdo almru biاlmri bالshayi laysa amran liلثaaliثi waxaa ka soo baxaya awaamirta nabiga ka timid annaga nabama khusaysaba waa khatar weeye ilaahay baa aamirka koobaada rasuulkaa la diray rasuulku maxaa le farintaa sii gaadhsiiya oo gudbi ummaddii abubakar markuu nabigu la dardaarmay muslimiinta uu xanuunsana wuxuu uhi muruu abaa bakrin falyusalli biاnnaas muruu abaa bakrin falyusalli biاnnaas fara abubakr ummadda ha tujiye saxaabaduna amar bay u qaateen abubakrna amarkii buu fuliyey cumar waa kii soo dacow wiilkiisii cabdulaahi intuu gabadho xaa'ido afuray xaaskiisio xaa'ido dhig qabta murhu falyuraajicha murhu amar soo ceshada gabadha dhiiggu ha ka go'o kadib ha daahir noqoto duhrigaa markay intay ka qabaysato dhiig dambe haddana ay ka qabaysato markaa ha hadduu doono gabadha ha haysto markaa soo cesho u fiirsa fiqiga ibni cumar wuxuu ogaadib odhan jiray amaranii rasuul اllah sal ly slam an uraajicaha fi saxiix muslim nebi maxamed baa ifaray inaan soo ceshado warkii markaa usuuliyiin ra'yiga xaggaha waxba kama jiraan almru biاlmri bالshayi waa amrun liلثaaliثi aamirkii koobaad oo amarka ninkii ka soo fulaya amarkiisa wuxuu ku dhacahayaa ninkuu u socday buu toos u qabanayaa aduguna maxaa tahay adeege gudbiyaa tahay muballiq baa tahay muballiq baa tahay inaad fahanteen bay ila tahay amarani rasuulullahi an uraajicaha buu odhan jiray sidaasuu yuu dhihi jiray way ku badan tahay hawsha nusuustu aad bay ugu badan tahay nimanba waxay dhaheen waa hawshu khilaafku waa iskhilaaf lafdi ehe in uu laazimayo oo ninka saddexaad qabanaya muran male waxaanu ka hadlaynaa siiqatu amrin meesha ma taalla oo ifcal iyo liyafcal ah oo aniga toos igu dhacaysa mar warkiinu iska yahay shaqshaqe iyo lafdi xagga naga geeyaa layidhi waxaan ka hadlayna macnaan ka hadlayna iyo nuxuq baan ka hadlayna amarkii ka soo fulay alleh iyo rasuulkiisii ee ah saddexaad ku socday aduguna aad farinta qaadaysay ruuxii saddexaad amarkii asalku ma abanaya mise ma abanaya laga hadlaayo marka intiiba haddaad marka ku jabtay wii kale isaga daayo wey qolyaa dhaantay sidaa tahay nabigu wuxuu yidhi muruu awlaadakum biالsalaati wadrib calayha wamnama cashrin wafariquu baynahum bilmadaajic aniga inaan amro waalidka oo mukalafka waajib ugu yahay laakiin ilmihii inuu salaada waajib kuma aha idan taa waxay tusaysaa almru biاlmri bishayin laysa amran liaali waxaa le waa idinka hallowdaa la yidhi amarku waxba iskama bedeline ninka saddexaad ayaa wuxuu yahay axadaan waxba ku waajibin maanic baa asaga ku qumay mooyeene amarku isma bedelayo ka koobaad buu qabanaya ka labaadna waa qabanaya ka saddexaadna waa qabanaya amarkii saxaabada ku dhacay baa annaga nahaya وعن أبي ثرية صبرة بن معبد الجهني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا السبي ilmaha yarka abara asalaata salaada bara sidii loo tukadiyo طahaarada shuruudda arkaanteeda lisabci siniin toddoba jir ku bara wadribuuhu calayha salaada ku garaaca wiilka yarka iyo gabadha yartaaba ibna cashar iyagoo toban jira ah ibna cashar siniin toban jira xadiiثun xasanun rawahu abu daawuud wاtirmidi wa qaala wuxuu ihi tirmidi xadiiثun xasanun صaxiix baa ka go-anoo nuskhada tirmidi ee asalka ku yaala ibnu khusayma xadiidka saxiix yeelay iyo xaakim iyo ibn mulaqin fi اlbadr اlmuniir wakadalika ibn qaطan alfasi asna waa taxsinaya fi kitaabihi bayan اlwahmi wاlihaam walafdu abi daawuud wuxuu ahaa walafdu abu daawuud muru sabiya callimu meesha ah yaa muru sabiya ilmaha yarka ha la faro bisalaati idaa balaqa sabca siniin hadduu toddoba gaadho idan axaadiista dhan waxay tusahayaan baabka uu ka soo hadlay ka yarka waa in lagu tarbiyo dhaqan islaan ka weyne inuu hormuud wanaagsan noqdo oo dayasho wanaagsan lagu arko wadaad maantao dhan ilmahaadii edab iyo akhlaaq ku tarbiyaynayso aduguna aad balaayada qasaysa see ku soconaysa adiga baa qasaayo oo sigaarkii afuufaayo oo ilmuhu ku daawanaya oo qaadkii meesha soo dhiganayo oo afkaadu nijaasadu ka socotaa iyo edabdarradu oo hooyadii dhagaha ka raacayo waxaan islaan raalli ka ahayn ilaahayna jecleen ku hadlaaya ilmahaadi marka sheedada ugu canaayan seed ugu canan marka aduuba ku daawanaya adaa filan u daaran dheh hadalkaadu wuu iskhilaafahaya iyo hadalkaadii dhaqankaadii baa isdiidaya